waxay tahay afartaas meelood markuu dhaco waxaa la yidhi mutacallaqu waajib u xadfan yahi ishkaalaad dadka gobol keeneen ishkaal ardagu markuu wax soo diyaariyo ishkaal keeno waa laga faa'iida asna waa faa'iida shiiku waa ka faa'iida dadka o dhan waa ka faa'iida laakiin qof aan waxba soo diyaarin xabad laga faidima isna faa'iidima ishkaala dadka gobol keeneen waa dadaaleen waxay yidhahdeen see loo leeyahay afartaas waajib u xadfay qur-aankan ku haynaa yidh isagoo xaalad dhacay oo madkuur ah isagoo xaalad dhacay oo jaarmijruurkii banaan kale soo dhigaan hayna meeshuu ku tacalluqahay jaarmijruurka waxaan rabaa mutacalaqiisi mutacalaqii jaarmajruurka jaarmajruurkiioo xaalad dhacay oo mutacalaqii banaanka la soo dhigay oo la sheegayba oo madkuuriya waxay idhaahdeen waana ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi falamaa ra'aahu mustaqiran cindahu falamaa ra'aahu markuu arkay carshigii mustaqiran xaalo uu yahay mid ku sugan cindahu agtiisa mustaqiran waa markani maxaa loo lahaa marna lama sheegi karo waa waajiba loo cad falamaa ra'aahu mustaqiran taas marka culummada nuxaadda way ka jawaabeen waxay yidhaahdeen mustaqirkan iyo waa kala duwan yihiin mustaqirkii koonka caamkaa ahaa waxa aan la sheegi karin waa koon caam ah koonka caamka macnihiisu wuxuu yahay mustaqiran shay sugan shay jira wey kal mawjuud u lamid yahay laakiin mustaqirkan macnihiisu maahan shay oo sugan oo mawjuud maahan waa jooga maahan waxaa loola jeeda shay aan dhaqdhaqaaqayn istaqara waa sugnaado dhaqdhaqaaqi ma carshigii markii meesha lasoo dhigay ma dhaqdhaqaaqaya loola jeeda ee halkaanuu yaallaa loolama jeedo mawjuud loolama jeedo marka waxay dhahan waa koon khaasan karo maahan koonka caamka ahaa oo mustaqirantan macnaheeda ana haada اlistiqraar macnaahu cadamu taxaruk laa muطlaq اlwujuud wاlxusuul fahuwa kown khaas waxaa la yidhi istiqraarkan waa istiqraar khaasa saasay ku jawaabeen si qaacidadii loo badbaadiye ana hada اlistiqraar macnaahu cadamu taxaruki waa dhaqdhaqaaq la'aan weeye ma dhaqdhaqaaqayo wey laa muطlaq اlwujuud wاlxusuul maahan waa la helay mawjuud weeye iyo maahan macnihiisu fahuwa kown khaasun marka kii waajibka ahayd in la xadfana koonka wuxuu ahaa oo caamka saasay u kala duween culummadu tan labaadoo meeshaan aan ugu laabanaynayna waxay tahay inta mawdic oo jaarmajhuurka iyo darabka markay dhacaan labadooda waa isku mide eh, waajibka loo xadfo mutacalaqiisa waa sideeday yidhahdeen afar hadduu sheegay afarta wuxuu sheegay mashhuurka ah oo aad dhicitaankeeda iyo isticmaalkeeda u badan yahay laakiin afar kalaa jirta haba yaraatee laakiin way jirtaa midka waxaan leenaha afaruu sheegay midka shanaad alkhamis an yarfaca aljaaru wاlmajruuru isman ظaahiran jaarmajhuurku ism daahir hadduu faacil u qaato jaarmajhuurku waa camal falaa casharkeenana insha allahu aan wax uga arki doonaa jaarmajhuurku ism daahira faacil hadduu u qaato mutacalaqiisa waajibaa loo xadfaa marka alkhaamis an yarfaca aljaaru wاlmajruuru isman ظaahiran naxwu zaydun cindaka azaydun hamse ka hormari azaydun cindaka azaydun zayd cindaka agtaada miyuu ku sugnaaday wa qowlihi tacaalى afilaahi shakun afilaah war ilaahay miyaa shaki ku jiraa afilaahi shakun ah, oo waxay sheegi jireen culummadu nin wadaadoo iska khaliif ah oo iska qaraabataa oon laakiin aan wax baran iyo wiil uu dhalayoo xoogaa daaliba ah, wiiluu dhalayo xoogaa daaliba wax fahmaaye ah, waxayna israacay marka ninkan weynu haddee maasha alla aad u labisano haybadda leh aa dadku masaa'ilka weydiinaya masalan warkama u hayo wiilkiiu la ballan wuxuu idhi wiilkiiyaa la ballan wuxu ihi aaba haddi wax ma taqanid waa ku ogahayey si aan dadku kuu fahmin masale markay ku weydiiyaan waxaad tidhaha fiihi qowlaani iska dheh waxaad tidhaha amaan dhow bal u faahfaahi t adgu فيi qwlaani tidhaahdo markaasuu yidhahdaa فيi qwlaani masladaas laba qowlaa ku jirta aandhow bal u sharx labadii masl labadii qowlool aan hore kuu soo baray nama usa soo baray asaga ma xukumin karo markaasay waay markii dambey kuwa waxay yidhaahdeen afilaahi shakun ma nooga waran sheikh markaasuu yihi فiihi qowlaan laba qo asaga laba qowlaa ku jirta carabka ku dhufaa maahane laba qowl war kama hayo markaasuu wiilkii uu yidhi maana u sharax markaas noo sheeg labada qof wax walba laba qowlaad un leedihiin markaasu laba qowlaa ku jirto afilaahi jaan majruurkan in laga dhigo khabar muqadama shakuna mubtada muaqara laga dhigo iyo in laga dhigo jaan majruurku inuu camal falaa shakuna faacilkiisi laga dhigo labada qowlaa ku jirto ah. <laughs> labada qowlaa ku jirto marka labadaas qowlaa ku jirta waa ugu soo aaday marka afilaahi shakun taasoo kale weeye qaar waxay leeyihiin marba haddii istifhaamu ka hor martay istifhaam haddayba ka hor martay waxaa bannaan in shakunta laga dhigo faacil oo jaar majruurkan ayaa wuxuu naa'ib ka yahay mutacalaqa uu ku tacalluqayo oo ah mustaqiran aw istaqara ah markaasuu camal fala marka faacilu u rafcisana mutacalaqiina waajibu xadfan yahay an yustacmala almutacallaqu fi lmahali ow shibhihi waa marka loo isticmaalo mahel mahmaah ama shibhu lmahel qaacidaduna waxay leedahay almahalu laa yuqayar mahelka lama bedelo masaajidka iyagoo sida u tixan waxaad ka heli muqniga muqnilabiibka ku yaaliin iyagoo sida u tixan tusaalaheedu waxa weyn alkilaabu cala albaqari alkilaabu cala albaqari alkilaabu eeyihii sullidda waa lagu salliday cala albaqari calaa baqari lwaxshi waa lagu salliday ma bannaanay yidhahdeen sullidadaas in la soo qadara ma bannaana maxaa yaele waa mel shibulmaelkiina waxaa la yidhaha qofka mutasawijkaa ay carabtu waxay ku tiraahdaa birifaa'i wاlbaniina birifaa'i ah. tazawaj birifaa'i wاlbaniina rifaagu waxa weeyaan waa ulfa isku dunmid wey qulubtiina allah isku duma wey waa meesha soomaalidu ay ka yihahdaan wiil iyo caano waxaana ku jira nuuc oo doqonnimo ah oo gabar ah, nacayba wiil iyo caano ao gabdhihi haddii qoyska soo guursado wiil iyo caano alla siiyo wiilashaan halkay eh, eh, dambo ka barakoonayo ah marka wiil iyo canila wiil iyo gabar dhihi maayaan waa qalad wey marka shibulmlkiina waxay yidhahdeen mithaalkiisa birifaa'i walbaniina rifaagu waa ta'aalufka iyo isku dulmidda qulubtiina allah isku duma wey adigii gabadha ah, baniinaduna iska wiilashii marka tazawajta ah, birifaa'i walbaniinu ahaa ficilka marka uu ku tacalluqaayo birifaa'idaas ma banaana la yidhi in lagu dhawaaqo amase acrasta cursan birifaa'i walbaniina marka kii lixaadna wuxuu noqday haddii an yustacmala almutacalaq maxduufan ka qowlihi fi lmaali ow shibhihi alkilaab cala albaqar waa maelkii shibulmaelkiina birifaa'i walbaniina wey oo mutasawijka aad ku leedahay midka toddobaad waa alqasam bikayri اlbaa saddexdii xarfulqasam bacda marka laga reebo labada kale waajibaa loo xadfaa meesha ku tacaluqaayeen waa masale macruuf ah aadna u badan ajruumin aad ku soo qaadateen saddexdii xarfulqasam xuruufulqasam soo saddex ma ahayn bacda iyada waa jawaasaa loo xadfaa waana la sheegi karaa waana la xadfi karaa wa aqsamuu bilaahi aad qur-aankiiba ku hele laakiin bilaahi ka tag labada kale tallaahi laakiidanna tallaahi lama sheego meeshay ku tacaluqaydo ta'da wowdana waa la mid wالtiini wالnajmi kulli quraanka suwarka wowda ku bilaad agteeda wada qasam hal midna lama sheegin marka xarfulqasamku markuu wow yahay iyo markuu ta yahay mutacalaqi waa la xadfaa waxaana loo xadfaa waajib kaasuna kii toddobaad midka sideedaad midka sideedaad an yakuuna almucallaqu mufasaran inuu mufasar yahay mufasira yaalla wاlmufasar wاlmufasir laa yajtamicaan waxaa tidhi naxwo yowma alkhamiisi sumtu fiihi yowma alkhamiisi sumtu fiihi يوم alkhamiisi yowmadaas daraf iyo jamjruur waa isku mid o annagii nidhi yowmadaas meeshay ku tacalluqaydo waa sumtu maxduuf ah sumtadaanaana fasirayda khalaas ma la sheegi karo ma bannaano in la sheego sideedaas weeye kan koobaad waa jaarmajhuurka iyo darafku hadday isim daahira rafcisanayaan kan laba kan eh, kan shanaadkaasaan ka dhignay kan lixaadna waxaan ka dhignay almathalu wa shibhu lmathal kan toddobaadna waxaan ka dhignay qasam bikayri ilba kan sideedaadna waxaan ka dhignay kan sideedaad waxaan ka dhignay kan sideedaad waxaan ka dhignay almucallaqu mufasara sideedaa meesha laga rabaa sagaal lagama rabo sideed keliyaha laga rabaa sideedii marka afar kitaabka noo dhigayso soo maahan afaran korka uga darno waxaan ku darnay jaarmajruur ama daraf oo isim daahira rafcisana kaas waa ku darno shanan ka dhignay almalu washibulmalna waxaan ka dhignay lix toddobana waxaan ka dhignay alqasam bikayri اlba sideedna maxaan ka dhignay waxaan ka dhignay ida kan an yakuna almucallaqu mufasaran marka sideedaas wey inta waajib loo xadfaa saasay dhihi jireen culummadu sideedaas wey almas'alaة الraabica mas'alada afrayda yejuusu waxaa ku banaan fi ljaari wاlmajruuri jaar majruurka waxaa ku banaan fi hadihi mawaadici meelahan meelahan alabacati afarta laba kalu kugu dara horta marka hore faacil daahiruu qaata intaadan dhihin laba kalu ku dara afartii lix meelood weeye inta uu faacil qaado kara afartan kaliya maaha almasalaة الraabica masalada afrayda yejuusu waxaa ku banaan fi ljaari wاlmajruuri jaar majruurka waxaa ku banaan fi hadihi mawaadici meelahan alabacati afarta iyo waxaytu meel alla meesha waqaca uu dhaco jaar bacda nfyi nfyi ka gadaal aw istifhaamin ama istifhaam ka gadaal an yarfaca alfaacila faacil inuu rafcisto faacil inuu rafcisto sidaasaa ku banaan marka waa afartii iyo bacda nfyi iyo bacd اistifhaam waa lix meelood lixdaas meelood markuu dhaco afartii aan soo sheegnay iyo bacda nfyi markuu dhaco iyo bacd اistifhaam markuu dhaco afilaahi shakunaaba kaaga mida bacd ااstifhaam afartaas waxaa banaan inuu rafcisto faacil taquulu waxaa leedaha marartu waxaan soo maray birajuli nin rajulko fi daari daarta dhexdeeda uu ku sugan yahay abuhu aabiis iiri marartu waxaan soo maray birajulin fi daaridan waa nacti maxdiya soo maha marka ictimaaday haysataahoo jaarmajuurku wuxuu ictimaadaa mawصuufka oo birajulin ah waa lixdii mid ka mid ah faacilu qaato abuuhu faacil u qaato wuxuu ku yidhi falaka waxaa kuu sugnaaday fii abuuhu wejhaani laba wej abuuhu ixraabkeeda laba wejaa kuugu sugan axadumaa labada wej mid ka mid ah an tuqadirahu waa inaad ku qadarto abuuhuda faacilan faacil biljaari walmajruuri faacil u ah nusqooyinka gabalaa waxaa ku sugan liljaari wاlmajruuri kuwaasaana fiican marka waa ka sifayne an tuqadirahu abuhdi waa inaad ku qadarto faacilan faacilko liljaari wاlmajruuri jaarmajruurka u sugnaaday faacil oo jaarmajruurku iska leeyahaad ka dhigay abuhu kaas waa wej ee see u camal falaa jaarmajruur liniyaabatihi liajli niyaabatihi naa'ib noqoshadiisa daraaddeed ayuu faacil ugu ahaad ah, naaib noqoshadiisa daraaddeed macnaha waa inaad marka liniyaabihidaan liniyaabatihidan liniyaabatihi shay maxduufa waa in lagu tacallujiyaa oo la yidhaahdo wayacmalu waa camal falaa liniyaabatihi naaib noqoshadiisa naaib noqoshadiisa daraaddeed waa camal falaa canistaqara uu naaib ka yahay ah, ah, canistaqara kaliya hadda maahan ow mustaqiri waa isku mid ilaah labadiiu mid naaib ka yahay maxduufan xaal uu yahay istaqaradu ka xaale can istaqara uu naaib ka yahay maxduufan xaal yahay istaqaradaas mid la xadfay wa haadaa wejkaas in la yidhaahdo waa faacil wa haadaa wejkaas huwa raajixu waa midka miisaanka badan cinda alxudaaqi culummada oqoonta badan agtooda xudaaq wa huwa almaahiru waa qofka aad wax u yaqaana maahirka Ah, aad u yaqaana wax wey aad wax u yaqaan kaas wey kaas wey marka culummada aad wax u yaqaanaan ah, waxay yidhaahdeen faacil in laga dhigaa fiican wathani wejka labaadoo ku bannaan abuhuda wejka labaadoo kuugu bannaan inaad ku icraabto an tuqadirahu abuhuda waa inaad ku qadarto mubtadaan mubtadahaasoo mu'akaran la gadaal mariyey wljaara wlmajruura jaar majruurkan aad ku qadarto khabaran khabar khabarkoo muqadaman la hormariyey waa inaad tidhaahdo fiiri marartu birajulina soo maray rajulko fi daari daarta uu ku sugan yahay abuuhu fi daarida waa khabar muqadam abuuhu mubtada muakara jumladaas ismiyada a marka rajulinta sifo u ah raabidna abuuhu damiirka ah waani wejka labaad an tuqadirahu abuuhu waa inaad ku qadarto mubtadaan muakharan mubtada la gadaal mariyey wljaara wlmajruurana waa inaad ku qadarto khabaran khabar khabarkoo muqadaman la hormariyey waljumlata jumladana waa inaad ku qadarto sifatan sifo sifadoo lirajulin u sugnaatay wa taquulu waxaad leedahay wa taquulu waxaa leedahay miaalkiiu ku siinaa haddana miaal kale hadda awel wuxuu ku soo siiyey isagoo jaarmajuurka waxa ka horeeya uu yahay mawsuuf oo mawsuuf ictimaadaya isagoo nafyi ictimaada ku siina wa taquulu waxaa leedahay maa fi daari daarta kuma sugna axadun qofna ah, maa fi daari daarta kuma sugna axadun qofna qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi marka maa fi daari axadun waa ixraabteedu waa la mid sii oo kaleeto waa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi afilaahi ilaahay shakun shaki miyaa ku sugan ayadana sidoo kale waajaasa waxay baneeyeen alkuufiyiin culammada reer kuufa iyo wlakfashu akfash oo isagu reer basre ka mid ah oo laakiin madhabka maanta ku waafaqsan reer kufa mas'aladan waxay banneeyeen rafcahumaa rafcahumaa darafka iyo jarmajhuurka inay rafcistaan rafcahumaa maya jaarmajhuurka hadda daraf maana garin jaarmajhuurkii kaliya u celi aljaara walmajhuur u celi humaada darafku waa la mid laakiin ma aanaan gaarin hadda jaarmajhuur keliya loo celina waajaasa waxay baneeyeen alkuufiyiinu culammada reer kuufa iyo walakfashu akfash rafcahumaa jaarmajruurka inay rafcistaan alfaacila faacil fii kayri haadihi اlmawaadic meelahan qayrkood lixdan meelood meelo aan ahayn naxw ah, ayda noqoshe naxwu fi daari zaydu tanoo kalay baneeyeen fi daari zaydu fi daari zaydun aan ah, lixdii midna ahayn fi daari zaydu lixdii midna maaha tanoo kale marka basiintu ma ogola mamnuucay leehi sharaxa fiir almasalatu mas'alada mas'alada alraabicatu afrayda mas'aladaasoo min almasaa'ili kamid ah tanaa ka mid ah jaarmijurubkiiba oo hadda laga sheekeeyey oo ay ahayd xaalada ku fiicanta bal aan xaalayno almas'alatu mas'alada mas'alada alraabicatu oo afrayda min almasaa'il xaalay ka mid tahay masaa'ilkii alarbaci oo afarta ahaayeen calaa madhabi siba wayhedha wax ku xaaleen yejuusu waxaa ku bannaan fi ljaari wاlmajruuri waxaa ku bannaan xayثu meeshii waqaca uu dhaco jaar majruurku fii haadihi اlmawaadici meelahan mawaadicdii alarbacati afarta ahaayeen صifatan صifo xaale ayuu yahay uu dhaco jaar majruurku waqaca xayثu waqaca waqaca isim mansuuba ka damba iska xaale sifatan sifa xaalu yahayna ay dhacaan aw silatan sila xaalay yihiin aw khabaran khabar xaalay yihiin aw amase xaalan xaal uu yahay jaarmajuurkii waxaytu meeshii waqacu dhaco taas waa afar afartaas meelood hadduu dhaco ko waa afar waxaytu meeshii waqaca jaarmajuurkii uu dhaco bacda nafyin xaal u ahaaday uu dhaco aw istifhaamin ama istifhaam ka gadal xaalu ahaaday waa kanaa yejuusu faacilkeedii yejuusu waxaa banaan an yarfaca alfaacila inuu faacil rafcisaa banaan lixdaas hadduu dhaco sifo silo khabar xaalo nafyi istifhaam ka gadaal waxaa banaan in uu faacil rafcisto lixtimaadihi liajli ixtimaadihi jaarmajhuurka cuskashada uu cuskanaa daraaddeed calaa daalika madkuurka calaa daalika lixdii ku dhace lixdaasu cuskana mid ka mida calaa daalika sifa aw sila aw khabar aw xaal marka la yidhi sifuu dhacay mawsuufku cuskanaa siluu dhacay wuxuu cuskanaa mawsuulka wuxuu dhacay khabar mubtaduhu cuskana ama mukhbaru canhuga xaaluu dhacay saaxibulxaalku cuskanaa bacda nafyu dhacay nafyigu cuskana bacda istifhaamu dhacay istifhaamtu cuskana marka daalikadu lixda waay lixdaasu cuskana oo muctamad u ah liictimaadihi cuskashada uu cuskana daraaddeed u rafcina calaa daalika madkuurkaas lixdaas mid ka mida ah. taquulu waxaa leeda marartu waxaan soo maray birajuli nin rajulkoo fi daari daarta dhexdeeda abuuhu aabbiisuu ku sugan yahay falaka waxaa kuu sugnaaday fii abuuhu wejhaani laba wejaa kuugu sugnaaday axaduma midkood an tuqadirahu abuuhu waa inaad ku qadarto faacilan biljaari wlmajruuri faacilkaasoo liljaari wlmajruur u sugnaaday wa huwa jaarmajruurka fi daari weeye wa yacmalu waa camal fala huwa jaarmajruurku liniyaabati liajli niyaabatihi naa'ib noqoshadiisa daraaddeed can istaqara uu naa'ib ka yahay aw mustaqirin ma ujeeda wasigiyuu kuu soo qadaray ama ficilu naa'ib ka yahay ama waxa wey waصfi ilaa labada waa banaanaayeen mar haddaysan sila usan dhicini aw mustaqirinu naaibka yahay maxduufan xaalo uu yahay istaqaraha ama mustaqirka mid la xadfay xaal uu yahay wa haadalwejhu wejkaas oo inuu camal falayo faacil uu yahay abuuhdu jaarmajuurku inuu camal falaa oo abuuhdu faacil ay tahay wa haadalwejhu wejkaas huwa raajixu waa midka miisaanka badan cinda alxudaaqi culummada aad wax u taqaan agtooda min anaxwiyiina naxwooleyda xaalo ay ka mid yihiin ama waxaa tiraa xudaaqdaaso min anaxwiyiina naxwooleyda ka mida al mid kastoo xaadiqa laga hadla mid gaar lagama hadla ashu waa iska jinsiyo ashu waa jinsiyo wadalika tusaale haddi xaadiq haddaa rabtana kabni maalika waa ina maaligoo un kale ina maaligoo kale mael idaa qaalad xadaami fasadiquuha weeye mar hadduu isagoo kale hadlo lagama daba hadlo baabkan naxwe haddii la joogo wey waxujatu xujadiisana ina maalik xujadiisa ana alasla asalku cadamu taqdiiri watakhiir cadamu taqdiimi horumarin waa in la waayo iyo watakhiiri dibdhigid ilaa haddaad tidhaahdo abuuhdu waa mubtade waxay noqo waa mubtada muaara ah, waa mubtada muaara si daariduna khabar muqadama asalkuna waxay tahay cadamu taqdiim wa taakhiir ah, saasaa asala sidaas uu ku rajaxay wاlwجه ثaanي wejka labaad an tuqadirahu ey abuhda waa inaad ku qadartaa mubtadaan mubtadaho muakaran la gadaal mariyey wa tuqadira aljaara wاlmajruurna waa inaad ku qadartaa wahuwa fi daari weeye khabaran khabar khabarkoo muqadaman la hormariyey waljumlata jumladana waa inaad ku qadartaa min almubtada'i wاlkhabari xaala jumladu ay tahay sifatan sifo inaad ku qadarto sifadoo lirajulin u sugnaatay waraabidu raabidka isku xidhaa jumlada sifa noqotay iyo mawsuufka waraabidu kan isku xidhaa baynahuma dhexdoodana alhaa-u hada weeye min abuhu abuhu xaggiisa xaalay ka ahaatay wakadaa sidoo kalea taquulu leedahay fii silati siladii walkhabari khabarkii walxaali xaalkii dhammaan misaaladii waa soo qaadane hoosna xaashiyada waa kan wax kuugu sheegay wa taquulu waxaad leedahay fi lwaaqici jaarmajhuurkii dhacay bacda nafyi maa fi daari daarta dhexdeeda rajulu nin kuma sugna wahal fi daari daarta dhexdeeda axadun ku sugan yahay falaka waxaa kuugu sugnaaday fii axadun axadun waxaa kuugu sugnaaday alwajhaani laba wej falaka waxaa kuu sugnaaday falaka waxaa kuu sugnaaday aduu mala socotaa mala socota hay xadayf mala socotaa falaka waxaa kuu sugnaaday fii axadun axadun dhexdeeda waxaa kuugu sugnaaday alwajhaani labadii wejoo la soo sheegay falaka maxay exraabanta maxay exraaban tahay khabar muqadama aw mubtadi muaharka ahaa alwajhaani i ah, falaka fii axadin jaarmajruurka halkuu ku tacalluqay laqbada in lala socdaan rabaa maku celiyaa falaka waxaa kuu sugnaaday fii axadun axadun waxaa kuugu sugnaaday alwajhaani labadii wejaa kuugu sugnaadeen alwajhaani ku tacaluqa ajruumiga matniga wax kama aadan qaadan exraabtiisa xabad kama aadan qaadan haye yaxya aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bima tacalaqa biljaaru wاlmajruur ladi qabl kii hore bartuu ku dheg u ku dheg halka jaan majruurkii hore ku tacalluqay uu ku dhegeysnaa soo ma jeedin waayah oo fi axadun xaanu leenaha de haddaan ba leenaha waa jaan majruur xikaayo wey sidii hore looga xikaayoona waa yahay alwajan asha ku jirtaana xayta waa ashe alxadiya wey waa labadii wajo hadda lasoo sheegay falaka waxaa kuu sugnaaday fi axadun axadun dhexdeeda waxaa kuugu sugnaaday alwajhaani labadii wejha kuugu sugnaadeen qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi afilaahi shakun falaka waxaa kuu sugnaaday fii shakun shakun waxaa kuugu sugnaadeen alwajhaani labadii wej waa faacil iyo waa mubtada muakara shakunta waxakaa wuxuu sheegay ibnu hishaam alkhadraawi maahan ibnu hishaamkii oo waxa waya saaxib اlqadri maaha waxaa la dhaha muxamed ibnu yaxya ibni hishaam alkhadraawi min ahli jaziirati khadra kan waxaa la yidhaahdaa muxamed ibnu yaxya ibn hishaam alkhadraawiyi min ahli jaziirati khadra'a a la yidhaahdaa kan muxamed ibnu yaxya weeye ibni hishaam alkhadraawiyi min ahli jaziirati khadraa weeye kaas weye maahan saaxibu اlqatri waxakaa wuxuu sheegay ibnu hishaam alkhatraawiyu ibnu hishaam alkhatraawi wuxuu ka sheegay can ilaktarina culummada inta ugu badan can almarfuuca midka la rafciyey bacda aljaari wاlmajhuuri yejibu waxaba waajiba an yakuuna faacilan in noqdo saasuu sheegay qoladaas oo faacilka ka dhigayda mutacalaqa ficila kaliyahay qabaan oo wasfigaysan saas darteed haddaad ka dhigto marfuucaas mubtada haddaad ka dhigto darafka ama jaarmajuurkana aad ku qabarto waxaa ka laasimaya khabar ficliya inuu hor maray khabarka ficligana mubtadaha kama hor waa ka gadaal maray jumlada khabarka noqoyda hadday ficli tahay faacilku mubtadihii u laabanayo ma ka hor ma ka hormaro ma ka hormaro sida badan isaga laftigiisa mutafaq maane naxwo mutafaqu ma badne hmm, ma badne oo zaydun nicma rajulu zayd waxaad tidhaahdaa nicm rajulu zaydun zayduntaas mubtada muaqara in la ecraabaa banaan nicma rajuluna jumladaasna khabar muqadama oo wujuuda ku banaanay ka mid taha inkastoo markaan aysan uusan damiirka faacilka u laabayn mubtada ee asha cumuumka ku jira arajulu araabita ah markaasoo kale xoogaa ah, farqigaas yarkaan waa jira waxa kaa wuxuu sheegay ibnu hishaam alkhadraawiyu can ilakarina wuxuu ka sheegay ana almarfuuca midkii la goday bacda aljaari wاlmajhuuri yejibu waxa waajib an yakuuna inuu noqdo faacilan وأjaaزa waxay baneeyeen alkufiyuuna iyo wاlأkfashu rafcahumaa ay اljaari wاlmajruuri ay اljaari waa la hoos dhiga maxaa yeele waxay fasirayaan rafcahumaa humaada wey humaaduna waa mudaaf hmaaduna mdaaf ilayh rafcahumaa ayiljaari wاlmajruuri jaar majruurku inay rafcistaanay baneeyeen alfaacila fii kayri haadihi اmawaadici lixdan meelood kayrkood lixdan keliya maahana yidhahdeen wayajuusu waxaa banaan fii kayri haadihi mawaadici asitati ayda noqosheedhe horta naxw fi daari daarta dhexdeeda zaydun waa ku sugan tan oo kale basriintu waxa gale wax kale kama ogola waxay leeyihin fi daari jaar majruur khabar muqadama zaydun mubtada muaqar ayagu waa banaynaya naxw fi daari waxaa ku sugan zaydun fa zaydun cindahum cinda alkuufiyiin wاlakfar yjuuز waxaa banaan an yakuuna faacila in noqdo وyjuuز waxaa banaan an yakuuna mubtadan in noqdo mubtado muakaran la gadaal mariyey wاljaaru wاmajruuruna wاljaaru wاlmajruuru وayakuna uu noqdo aljaaru wاlmajruuruna khabarahu uu noqdo oo wayakuna uu noqdo aljaaru wاlmajruuru khabarahu mubtadahaas khabarkiisa uu noqdo waowjaba waxay waajibiyeen albasriinu culummada basriyiinta ee basre loo nisbeeyey hayr aakfash marka akfash laga reebo ibtidaa'iyatahu zaydkaas mubtanimadiisa inuu mubtada yahay saasay waajib ka dhigeen waowjaba waxay waajibiyeen albasriyuuna hayr aakfash akfash marka laga reebo ibtidaa'iyatahu mubtadaanimadiisa matni tanbiih uu yidhi shiikh tanbiihun haadaa midkaanu tanbiihun baraarujin weeye jamiicu maa shay dhammaantiis dakarnaahu aan soo sheegnay filjaari walmajruuri aan ku soo sheegnay haabitun wuxuu u sugan yahay lidarfi waa nagii nidhi baabkaan jaarmajruur iyo darafba wa uga hadla wax alla wixii xugun jaarumajruur loo soo sheegay darafkan waa kula mid intii soo martay adugu meel ah, alla meeshaad daraf ku aragto jaarumajruur un xukunkiisa haddaad fahantay waa fahmay jamiicu maa shay dhammaantiis dakarnaahu aan ku soo sheegnay filjaari walmajruuri haabitun waa mid uso jamiicu maa xugun dhammaantiis xugun ku ridmaada jamiicu maa xugun dhammaantiis dakarnaahu xukunkaas aan soo sheegnay jamiicu maa xukunkii dhammaantiis ha soo sheegnay bal mawsuula ka dhigmaada xukunna ku rid jamiicu maa xukunkii dhammaantiis dakarnaahu aan soo sheegnay xukunka filjaari walmajhuuri aan ku soo sheegnay haabitun waa mid sugan lidarfi darafku u sugan yah falaabudda waa laga maarmaan xukunkiiyuu ku misaalina marka xukunkiiyuu wax kaa xasuusina markuu si guudka ugu sheegay oo uu ku ijmaaliyey uu xoogaa kuu tafsiirina markaasuu yidhi falaabuda waa laga maarmaa min tacaluqihi tacaluqi darfi darafka tacaluqidiisa bificlin uu ku tacaluqo wadaalika tusaale naxwu wajaa ikhwatu yuusuf waa yimaadeen abaahum aabbood yaxquubay u yimaadeen cishaaan waqta cishaa inay yimaadeen tacaluji ah, darfu zamaankaas <laughs> cishaaan waqta cishaa inay yimaadeen yabkuuna xaala ay ooyaayaana yimaadeen xaale hadde faacilka jaa-u ilaa waxaa ka hormaray macrifo maxdiye ka xaale yabkuuna xaale ay yihiin kuwii ooyaya ayay yimaadeen waa booyayeen wy awitraxuuhu tuura uu yidhi wiilkii nabi yuusuf walaalkiis ahaa tala isagoo bixina wuxuu dhi awitraxuuhu yuusuf tuura ardan dhul ku tuura dhul un ku tuura midku rab ha ahaadee meel dhula ku tuura ardan maalushaadku waa halkaas ardan taasaa darfu makaan ah waa la tacalujina ardan dhulku tuura ah, idraxuudaa lagu tacalujina aw bimacnaa ficlin uu ku tacaluqa darafka fiiri wuxuu ku yidhi falaabudda waa laga maarmaan min tacaluqihi tacaluqidiiso bificlin uu ku tacaluqo ow bimacnaa ficlin ah, ama ficil macnihiis uu ku tacaluqo wadaalika tusaalihi naxwu zaydun zayd mubakirun mid ka lahaya weeye yowmaljumucati maalinta jumcada masjidku usoo kallaha hadda maxalushaadku waxay tahay yowmadan ood ku tacalluqday waxaan ficil ahayn laakiin ficil macnihiis watoo mubakir oo isim faacila ah. ah, bakara fa huwa mubakirun wey wa jaalisun wa zaydun zayd jaalisun waa mid fadhiya amaama alkhadiibi khadiibka hortiisa waa mid fadhiya amaamadaas oo darfu makaan ah aad tacalluqay jaaliso isim faacilu ku tacalluqay ومiثaaل وuquuعihi وuquuعi darفi darفkii dhicidiisa tusaalihiisa صiفatan صiف xaalu yahay uu dhaco marartu waxaan soo maray bidaa'irin shimbiran soo maray shimbirko فوقa usnin laan korkeed ku sugan nakira maxdiyaa ka hor martay daa'irinta weeye ka sifee wax kale kuma banaaneen waxaalan xaal uu yahay darafkii ra'aytu waan arkay alhilaala bishii galabta dhalatay habeenka koobaad habeenka labaad habeenka saddexaadaa la idhaha hilaal bishigaan arkay bayna asaxaabi daruurta dhexdeeda xaalu ku sugan yahay laba daruurood dhexdoodan ka arkay waa xaalayna waa darabkii oo darfu makaan ah oo xaalo dhacay wa muxtamilan xaal uu yahay mid aqbali kara lahumaa lilwasiyati wاlxaal yucjibunii waxay cajabgelinaa aamaru miraha i cajabgelina miro gaara maaha ayu mir kastoo soo baxda wey yucjibunii waxay cajabgelinaa aamaru miraha fawqa alaqsaani laamaha korkooda xaalo uu midhuhu ku yaallo ku sugan yahay ama ka sifee midhahaasoo fawqa alaqsaani laamaha korkooda ku sugan wa ra'aytu waxaan arkay amaratan midho ayaan arkay midhahoo yaanicatan bislaaday fawqadan marka amarada ka sifee sifo labaad ilaa waa nakire midhahaasoo fawqa husnin laan korkeed ku sugnaaday haddaan obtana ka xaalee ra'aytu waxaan arkay amaratan miro midhahaasoo yaanixatan bislaaday ka xaale amarada nakiro waa tahay laakiin taksiisay hesho waa la sifeeyey yaanixatina laga sifeeyey fawqa qusnin laan korkeed xaal miruhu ku sugan yihiin aan arkay dhe mhmm. waa yahay wa mihaalu wuquucihi waxaa tiraa darafka dhicidiisa mihaalkiisa khabaran khabar xaalu yahay uu dhaco wa rakbu safarkii kaa'inun wuxuu ahaaday asfal makaan hooseeya minkum idinka idinka hooseeya waraكbu safarkii abu sufyaan hogaaminaye gaalada mushrikiinulcarab asfala makaan muslimiinow idinka hooseeyuu ku sugan yahay minkum idinka idinka hooseeya waxaan leenahay arakbu waa mutade asfala darafkaas waa darfu makaan khabaru noqday khabarkii waa meesha mutacalaqa fii qiraa'ati sabcati toddobadii qiraa'adooda xaal uu yahay asaluhu binasbi asfala ay akriyeen waa silatan sila xaaluu yahay darafkii waman duulkii cindahu ilaahay agtiisa ku sugnaada malaa'igtii ah laa yastakbiruuna iskama weynaysiiyaan ilaahay cibaadadiisa laa yastakbiruuna can cibaadatii ilahay cibaadadiisa waa man istaqara mantaasa ism mawsuula cinda oo daraf ah aa siladii noqotay wa mihaalu rafcihi darafkii godashadiisa mihaalkiisa alfaacila uu cindahu agtiisa waxaa ku sugnaaday maalun maalintaas wayajuusu waxaa banaan marka maalintaas waxaa kugu banaan mubtada muakara iyo faacil wayajuusu waxaa banaan taqdiiruhumaa wayajuusu waxaa banaan taqdiiruhumaa darafkii iyo marfuuca ka dambeeya darafku waa kee waxa weya cinda marfuuca ka dambeeyana maalun labadoodaasaa damiirka u celinaya wayajuusu waxaa banaan taqdiiruhumaa darafka iyo marfuuca in lagu qadaro mubtadan mubtade iyo wa khabaran khabar wayaati waxaa imaana fii naxwi cindaka agtaada zaydunaa ku sugnaaday waa lixdii meelaan ahayn waxay imaanayaan almadhabaani labadii madhab madhabkii kuufiyiinta akfash la socday iyo madhabkii basriyiinta sharax tanbiih jamiicu ma xurunkii dhammaantiis maada mawsuulo ka dhigo ilaa waa soo martaye tambiihu haadaa kanu tambiihun baraarujin weeye jamiicu maa xukunkii dhammaantiis dakarnaahu aan ku soo sheegnay filjaari walmajhuuri oo min annahu shaniye laabudda laga maarmaan inay tahay min tacalluqihi jaarmajhuurka tacalluqidiisa bilficli ficil uu ku tacalluqo ow bimaa shay uu ku tacalluqo fii macnaahu ficil macnihiis ku sugan iyo wa min kownihi jaarmajhuurka ahaanshadiisa lin sifatan sifo uu ahaado linakira صifadaasoo linakirati nakirada u sugnaatay nakirada almaxdati barxara wa xaalan xaala inuu noqdo minal xaaladaasoo min almacrifati macrifo xaggeeda ka ahaatay macrifada almaxdati barxara wa muxtamilan mid aqbali kara inuu noqdo jaarmajruurku lilwasiyati sifanimo walxaaliyati xaalanimo bacda kayrilmaxdi kii barx la'aa kayrkiis ka gadaal kayrumaxdahaasoo minhumaa min anakirati wاlmacrifati nakirada iyo macrifada xaggeeda ka ahaaday iyo wagayri daalika intaas qeyrkeed oo lasoo sheegay haabitun waa sugay ah, jamiicu ma jamiicdaasa mubtadaad waa kaasa kabarka dhammaan intaasu haabitun wuxuu u sugan yahay lidarfi darafkii falaabudda waa laga maarmaan min tacaluqihi darafka tacaluqidiisoo bificlin uu ku tacalluqo zamaaniyan mid zaman loo nisbeeyey kaana darafkaa soo ahaado kaana darfu dheh zamaniyan mid zaman loo nisbeeyey kaana darfu darafku ahaado ow makaaniyan ama mid makaan loo nisbeeyey ha ahaado falawalu midka horeeya oo ah asagoo darfu zamaan ah naxwu wajaa-uu ikhwatu yuusuf waa yimaadeen abaahum aabbahooday u yimaadeen cishaa'anay u yimaadeen wakta cishaa waa darfu zamaankii oo yabkuuna xaalo ay ooyayeen ay u yimaadeen iyagoo booyaya ay yimaadeen facishaaan facishaaan darfu zamaanin darfu zamaan weeye mutacalliqon wuxuu ku tacalluqaa ama ka sifee darfu zamaankaasoo mutacalliqon ku tacalluqaa bijaa-u waani midka labaad naxwu aw tuura kan labaad waa maxe waa darfu makaankii darfu makaankii oo tacalluqa wani midkii labeeyey oo darfumakaankii naxwu aw iطraxuuhu tuura yuusuf tuura ardan fii ardi dhulku tuura faardan faardan darfu makaanin darfu makaan weeye darfu makaankaasoo mutacaliqun ku dhegayo ku tacalluqa biiطraxuuhu tuura wa inamaa wax kale maaha halkan ishkaal imaan karu ka jawaaba waxay tahay horaad ugu soo barateen mutamimadii darfu makaanka darafnimo laguma nasbi karo ilaa markuu mubham yahay maahan ah, ina maali alfiyadiisiina waa kan hoos kugu soo qaatay wakulu waqtin qaabilun daka wama yaqbaluhu lmakaanu ilaa mubhama naxw اljihaati wاlmaqaadiri wama siiqa min alficli kamarman min rama ah, waxa weeyaan war khulaasaysana isaga loogu taga laakiin kawaakib sax qofka u bartay juska koobaad waa un kawaakibkiiyo lagugu gebiyo wax weyn ma ah, hamoodan dhibi inuu kaa dambeeyo haddaad wax fahamto waxa wey kan waa un ku xifdina awel hadda kawaakii maskaxda kuma jirin waa un fahmu ahaa laakiin kan waa la xifdina wixii kuu dabdina ee kawaakib cayaar maani ka warqab ku laalaabo waaya marka wuxuu ishkaalkaas imaan kara oo ah war haddee darfu makaan marka lagu nasbinayo darafnimo shardi waxa inuu mubham yahay soo maahan mubhamnimadu waa ku jirta arday maxaa yaale dhul la yaqaan maaha dhul un dhulalka ka mida ah ku tuura wey maaha dhul gaara ah, oo u leeyay meel hebla iigu tuura maaha markaasuu yhi wainama wax kale maaha nusibat ardan waa la nasbiyey calaa lagu nasbiyey liibhaamiha lqarinta la qariyey min xayu meel kownuhu ahanshadeedo mankuuran kula nakire uu yahay mankuuran halkaa laga keenay nakiraa laga keenay nakira ankara lagama keenin nakira oo hulaaثiya oo mucaddo ah qur-aankay ku jirtaa mogta falamaa ra'aa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum iiri nakirahum waa uu inkiray nakirahum ah, waa facila a ah, laga keena mankuur aha marka ismafcuulkii min xayu meel kownuhu ahaanshadeedo arlada mankuuratan mid la nakireeyey ay tahay majhuulatan laga jaahil yahay aw bimacnaa ficlin ama ficil macnihiis waa inuu ku tacalluqo fazamaniyu darfu zamaankii naxwu zaydun zayd mubakirun waa mid kalaha yowma aljumucati maalinta jumcuhu kalaha darfu zamaankii tacalluqay waa yowma wixii ism macnihiisu watoo lagu tacaluqayna waa mubakir oo ism faacila wاlmakaniyu darfu makaankii oo tacaluqa naxwu zaydun zayd jaalisun waa mid fadhiya amaama alkhadiibi khadiibka hortiisuu fadhiya darfu makaan tacaluqa waa amaama wax ism macnihiisu watoo lagu tacaluqayna waa jaalis waa ismkaas faacil fadarfaani labada darf maxay kala yihiin yowma iyo amaama waa labadaas fadharfaani labada darf mutacaliqaani waxay ku dhegayaan bismi اfaacili maxay ugu dhegayaan limaa shay daraadiis fiihi ism faacilka ku sugan oo min macna اficli ah, ah macna ficli wataa wa mihaalu wuquucihi darfu makaanka dhicidiisa tusaalihiisii wa mihaalu wuquucihi darafkii dhicidiisa tusaalihiisa ay darfi damiirka wuquucihi kuu celinaya meesha u laabana ay darfi darafka dhicidiisa darafkii almakaani makaanka loo nisbeeyey sifatan xaalu yahay uu dhaco bacda nakira bacda nakirati nakira ka gadaal nakira almaxdati oo barax la wa mihaalu wuquucihi ay darfi darafkii dhicidiisa tusaalihiisa darafkii almakaniyi makaanka loo nisbeeyey sifatan sifa xaalu yah uu dhaco sifadaasoo bacda nakirati ahaatay nakira almaxdati ee barax la marartu waxaan soo maray bidaa'iri shimbir shimbirko fawqa gusnin laan korkeed ku sugan fawqa gusnin صفة صiفo weeye صifadoo لdaacirin usugnaaday maxaa yl nakiro maxdiga gadaalkiisu darafkan u dhacay wa miثaalu wuquucihi darafka idhcidiisa tusaalihiisa xaalan xaalu yahay uu dhaco baعda اmacriفati xaalkaasoo baعda اmacriفa ahaaday macriفa almaxdati baraxla ra'aytu اhilaala bishiyaan arkay bayna الصaxaabi xaala uu ku sugan yahay baynadaas wey darfmakaanku waxaa laga xaalayna macriفadaas alhilaal ah فبين الصحاaبي xاal xaalo weeye min الhilaal yaa laga xaalayna wa miثaaل وquuعihi darفka dhicidiisa miثaalkiisa محtamila xaal yahay mid aqbali kara lahumaa ay lilwaصiyaةi والxaaliya صifanimo iyo xaalo baعda غayr الmaxdi kii barxala ah غayrkiis ka gadaal xaalay ahaadeen صifada iyo xaaladu غayrkaasoo غayrka ka sife minhuma غayrka waa idaafaysan yaho almaxdi hadda u idaafaysa hadda waa ka xaalay karna laakiin qaacido waxaan ku qaadanaan umalaynaa kawaakibka dhexdiisa asmaa waxaa jirta aan idaafada ku xaaloobin oo magac iska laheed magac iga haya alasmaa اlmutawaqilatu fi libhaami waxaa ka mid ahaa hayru waxaa ka mid ahaa milu صaxiix marka waa nakiro cadiye lafdiga unbuu macrifo ka yahay maahane waa nakiro ogow waa nakiro waaya waxaad tidhaahdaa ومثاaل وقوعi xاaلا xاalkaasoo baعd المacriفaةi مxdti ahaaday رأyت الهiلاaل بين الصحاaبي فبين الصحاaبي xاal miن الهiلاaل ومثاaل وقوعihi darفki dhicidiisa tusaalihiisa محتamiلا xaal yahay mid أقبلa لهma ay للوصفيةi والxاaليةi baعda غayr المحdi kii barxala ah غayrkiis ka gadaal xaalay ahaadeen صفada iyo xaaladu غayru maxdigaasoo minهuma macriفo iyo nakre xaggooda ka ahaaday yucjibnii waxay cajab gelina wmihaalhu waa mubtade wmihaalu wuquuci waa mubtade khabarka waa kana yucjibuni wey wmihaalu wuquucihi yucjibuni weeye iska dhe oo lafdiga uqasad yucjibunii athamaru bilmuhalasati sa al akri mid saddex dhibcood laha akriyu ku yidhi tamri maahan timir maahan waa s waa samara miro wa miro waayo ee timir maahan kaliya waa timir iyo miro hadii la hada waxa caamsan miraha marka tamri uu ka ixtiraaza inaad u malaydo u akrido tamri yucjibni waxay cajab gelina athamaru mirihi bilmuhallaati yaa la akriyey fawqa alaqsaani waxaad dhigi kartaa mirahaasoo fawqa alaqsaani laamaha korkooda ku sugan maxaa yeele asha ku jirtaa jinsiya waxaad dhigi kartaa fawqa alaqsaani laamaha korkooda xaal ay miruhu ku sugan yihiin labadaba kuu banaan wra'aytu waxaan arkay amaratan midhaan arkay bilmusalasati alaqriyu ku yidhi amara ee tamran tanadhihin midhahaasoo yaanicatan iiriya bilmusalasati laba calaamo labada dhex ka dhigay soo maaha muxuu ku tusaa meeshaas intaas waa muctarida ee icraabka waxaa isku xigan waxaa isku xihan waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya marka quri'a bilmusalasati iska dhig saas iska dhig waxaad tidhaa wara'aytu amaratan midhaan arkay midhahaasoo yaanicatan bislaaday fowqa husnin laba kugu bannaan ka sife sifadii hore raacsiya waxaad tidhaa midhahaasoo fowqa husnin maxayla waa nakiro waxaa kaloo kuu bannaan ka xaale maxayla amara nakira ha ahaatee ikhtisaasay hesho sifay ikhtisaaska ku hesha wuxuu ku yidhi fafowqa fafowqa filmihaalayn labada mihaal xaalu ku sugan yahay yaxtamilu wuxuu aqbali karaa alwasiyata صifanimo iyo walxaaliyata xaalanimo ama alawalu midka horeeya fawqada horeeya fawqa laba fawqaad haysataa maogtahay laba fawqaad haysataa yucjibunii athamaru fawqa اlaqsaami iyo wa ra'aytu hamanatan yaanicatan fawqa husni laba fawqaad haysataa ama alawalu fawqada horayda sababta ku banaydu kutusa oo xaaladana ku banayday sifadana ku banayday athamaru yaa ka horeeya ama alawalu fawqada hore faliannahu fawqadaasu waqaca wuxuu dhacay bacda almucarafi ism lagu macrifeeyey ka gadaal bialjinسiyati wa huwa isimka aljiنsiya lagu macrifeeyeyna qariibun wuxuu ku dhow yahay min anakirati fain raacayta marka haddaad ilaalido macnaahu macnihiisa macnuhu waa nakiro isimka asha jinsiyada ku jirto fain raacayta haddaad ilaalido macnaahu isimkaas macnihiisa jacalta waxaad ka dhige adarfa darafka oo fawqada ah صفatan صفadka dhige صiفaho lahu ismka usugnaatay waa in raacayta haddaad ilaalido lafdahu lafdigiisa lafdi waa macriفo jacaltahu فawqa waxaad ka dhige xaalan xaalo minhu ismka laga xaleeyo وأma ثاnي فawqada labaad oo ah ra'aytu ثamaratan yaanicatan فawqa husnin فawqadaas labaad وama ثaani فawqa labaad fainahu فawqadaasu waqaca wuxuu dhacay baعda nakirati bada nakirati nakir ka gadaal nakir almawsuufati la sifeeyey biyaanicatan lagu sifeeyey wlmunakaru isimka la sifeeyo wlmunakaru dhe isimka la nakireeyey munakarka almawsuufu la sifeeyey qariibu waa mid ku dhow min almacrifati macrifada fain lam taktafi haddaadan ku keeftoomin bisifati sifada keligeeda oo yaanico ah jacalta darfa darafkiyaad waxaa haddaadan taas ku kaaftoomin waa inig tafayta haddaad ku kaaftoonto bihaa sifada uulada jacaltaw darafka waxaad ka dhigay xaalan xaalo min anakirati nakiradii laga xaaleeyo nakirada almawsuufati la sifeeyey wa mihaalu wuquucihi darafkii dhicidiisa tusaalihiisa khabaran xaalu yahay u dhacay naxwu wa safarkii kaa'inun asfala minkum makaan idinka hooseeyuu ahaaday fii qiraa'ati samca todobadii qiraaadooda xaal uu asladu ku sugan yahay naafic qiraadiisii wabni kaiir wabni camir waabi camrin waxaasim waxamsa walkisaa-iy binasbi aslana ay akriyeen dheh faasla faasla darfu makaanin weeye khabarun weeye laba khabar khabarun bacda khabarin dheh faasla faasla darfu makaanin weeye khabarun khabar weeye can aragbi aragbiyu khabar ka yi waay ومثaaل وquuعihi darفkii dhicidiisa tusaalihiisa silatan xaalu yahay uu dhaco walahu ilahay keligiis waxaa u sugnaaday manduulka fi samaawaati manduulkii dhe waa malaa'igtii oo kale iyo wixii kaloo makhluuqa ku sugan rabbiga naga garanaye walahu ilahay keligiis waxaa u sugnaaday manduulkii fi samaawaati ceraryaalka ku sugnaa walardi dhulka ku sugan wamanduulka cindahu ilahay agtiisa ku suganoo malaa'igta ah laa ystakbiruuna iskama weynaysiiyaan can cibaadati marka mantu waa mwsuul walhdu waa abr mqdm mantu waa mubtad waa mwsuul fi samaawaati jaarmajruurkaasaa sila noqday siluu dhacay jaarmajruurkaasaa sila dhacay haddana mar kale waman waa is mwsuul inda cinda marka maxarifadku waa halkaas maanta ilaa jaarmajruur horan usoo qaadanay ee maanta kanaan rabna inaan baranno waman waa is mwsuul cinda oo daraf ah aa sila u noqday wman duulka cinda ilahi gtiisa ku sugnaaday laa ystabirun waman duulkii cinda ilahi ku sugnaaday laa yastakbiruuna iskama weynaysiiyaan can cibaadati ilahi cibaadadiisa faman man bifatxi miimi xaal u is mawsuulin weeye wa cindahu cindahune silatuha wey wa mihaalu rafcihi darafkii godashadiisa mihaalkiisa alfaacila uu goto faacil adaahira muuqda zaydun zayd cindahu zayd agtiisa maaluna ku sugnaaday famaalun famaalun faacilun cindahu waaye aacilu indahu indahu aacilkeedii waaye لأnnahu cindahudu wuxuu u camal falay اctamada wuxuu cuskaday calىa mkhbarin canhu mubtadu cuskaday mkhbar anhu waa abr waxana waa mubtade mkhbar anhu waa maay waa mid laga qabrayo waa mubtada لأnnahu cindahudu اctamada wuxuu cuskaday calىa mkhbarin canhu mid laga qabra haadaa icraabkaas oo faacil in laga dhigaa huwa raajix waa midka miisaanka badan wayajuusu waxaa banaan taqdiiruhumaa darafka iyo wlmarfuuci dhe isagaa kuu celiyey wayajuus waxaa banaan taqdiiruhumaa ay darfi wlmarfuuci darafka iyo isimka la rafciyey bacdahu darafka ka gadaal la rafciyey in lagu qadaro mubtadaan mubtade mubtadaho muaharan la gadaal mariyey iyo wa khabaran khabar khabarku muqadama la hormariyey waljumlatu jumlada khabaru zaydin waa zayd khabarkiisii waraabidu raabidka isku xiraa baynahuma mubtadaha iyo khabarkana alhwhada min cindi xaalu ka ahday wakadalika sidaasoo kale u ahday alxukmu xukunku idaa waqaca marka uu darafku dhaco bacda nafyin aw istifhaami naxwu a cindaka zaydu agtaada zayd miyaa ku sugan labadiya kuugu banaan wamaa cindaka agtaada kuma sugna zaydun zayd labadiya ku banaan fayaati waxaa ku imaanaa i zaydun fayaati waxaa ku imaanaa fi zaydun alwajhaani cabdiweli mayaad ila socota adiga ha fi zaydun xay ahayd so fi isimkay gasho ya xarakaة الxikaaya hadi nuur mayla socotaa haadaa binaaء binaaun ba'daas jaarmajruurkaas halkuu ku tacaluqa idinka idinka nuura aniga weydiiye mota nuur hurdi maayo waa soo jeeda jaarmajruur ma yaala binyatulkalima bacdu ka mid tahay waa runtiis weye waa yahay hurda ayaa lagu gaabaa culamadu saasayna dhihi jireen binaa baad halkay ku tacaluqayda ashbaha haadaan halkaa loo celina hurda ayaa lagu gaada hurdada looga kacshaa markaasu asagoo raadaaya arkayda ha iisug jaarmijirulka iigu soo celi miaal bal tarkiibku qaabku isu saaranya kule maantana waa ku rafaada waa yahay وkذalika sidaasu alxukم xukunkii ahaaday idaa waqaca hadduu dhaco baعda nfyin aw اstifhaami naxو indaka زaydun ma indaka zaydun وma cindaka زaydun fayaأti waxaa imaana fii زaydun alwajhaani labadii wja imaana alwajhaani waa alcahdiyada waa inaad faacil ka dhigto inaad mubtada muahara ka dhigto labadii wayaأti waxaa ku imaana fii naxwi cindaka زaydun waa marka lixdii meelood meelaan hayn waa tii ay basriin iyo kufiyin isku khilaafeen waa taasna waxaa ku imaanayaan almadhabaani labadii madhab almutaqadimaani ee soo hormaray fii ma idaa lam yactamid marka uusan cuskan adarfu fii ma idaa fii idaa lam fii ma idaa ma iyo idaa hadday isku xigaan midaa ziyaadaa labadoodu ma wada noqdaan asal mida ziyaada fii ma idaa lam yatacamad idaa lam yactamid dheh hadduusan cuskan adarfu darafku calىa shayin shay wa waqaca una dhaco bacdahu kadalkiisa marfuucan mid la goday famadhab اlbasriyiin ila akfash maahane wujuubu rafcihi waa in isimkaas lagu rafciyo calى اlاbtidaa'i wa darfu darafkuna khabaru muqadamun waa khabar la hormariyey wa madhab اkuufiyiin iyo wlakfashi akfash madhabkiisa kuufiyiin iyo akfash madhabkiisa jawaasu rafcihi isimka in lagu godaa waa inay banaan tahay calى alfaaciliyati لannahum kuufiyiin iyo akfash laa yashtariduuna maba shardinayaan marka darafka ay jeer majruur camal falayaan alictimaada ictimaad shardi mayaan wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلم وbaarك عalى nabiyina mxamed